galab lamida bootaan adigii dhegeystayaasha uhm. waxaad leeyahay galab wanaagsan sidoo kale farsamo yaqaanka uhm. kama marnaansana galab wanaagsan uhm. eh, galabta waa talaado galbaha kale way ka duwan tahay xubintii noo sheekee seekooyin fara badan kaa qoslin doono ayaan halkan idinkugu haynaa saaxiibayaal eh, haddee galabta sheekooyinka maadaama ay fara badan yihiin oo midba midda kale ka daranta tahay sida indhahaygu qabanayaan hadda intaanaan gudagelinin sheekada maadaama sheekooyinka aada u xiisa badan yihiin waliba qosol badan aada u qosol badan yihiin <laughs> uu ku sugaayo aada iyo aad mhm. barnaamijka alaab waxaan ku daafuranaa kaalimaha sugaanta si wanaagsan waa hadda galabtay ma anigaad ii diyeynaysaa mase adigaa noo soo qabanayo rutaan aad u mahadsan tahay galabta kuuma deenaayo anaa soo qabsanayo <laughs> <laughs> ma jirto isku daya markii la sharfo oo la yiraahdo ma kursiiya amase inuu dhahaa la rabaa maya maya aada caadi waa galbo badanoo ku galabtaan maya istarey mm. dhaqanka soomaalida waxaa kamid a mm-hmm. hadii qof adoo wax haystaa ku imaado oo tira kaale kaale tusaale adoo wax cunaya oo tira soo fadhis soo mm-hmm. laga yaabaa qofkaas isagoo baahan xitaa inuu ku dhaho maya maya maya caadi waa ku qasbaa markaas haa <laughs> inuu ku dhaho marka qaar marka mm. hadda hadaaba asasku dhahay waxaa la raba inaad tiraahdo may may caadi waayo wada adi hada laakiin waa diida waxaa tiri galbo badanaa dhaafay galbo badanaan kuu dhaafay galabta waa aniga daafurka barnaamijka maxaa noo soo qabanaysaa marka waxaan idin soo qabanaya adeega dhegeystayaasha mhm. fanaanka weynaa mhm. shay mira dacar waa yahay oo maxaa la yirahdaa heesta heesta waxaa la yidhaahdaa wadnahaad la baydhaa waayahay saaxiibayaal dhegeysa haboon Thank you. heestaasi waxay dahfur u ahayd barnaamijka galab wanaagsan aad iyo aad mhm. ereyada maxaa kamid ahaa ka xasuusta haysta ereyada heesta waxaa ka mid ahaa mhm. ee barkhad iyo bishaaroy ballankeenu dhiganaa hawd iiga baaqee heysta inta badan maaragtay adoorta mhm. heysii hore ma fahantaa mase heesaa dambe dhegeysataa asxaabtii hore ahayheesaxabado ina dhegeystaalaga yaaba laakiin inta badan waxaa fahantaa kuwa hore heysii hore sharaf iyo karaamo barnaamijka qeybihiisii hore ayaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal haddee waa talaadey sheekooyinkii farawax badanoo qosla jawaabkan ku wataa xitaa <laughs> jawaabkan ku wataa wixii qosol ahaa galabta mm. marka bal sheekooyinka dhankooda aan jalaacno botano ee ah. sheekada ugu horeysa haddii aan soo qabto mhm. waxaa inoo soo diray mid kamida ah dhegeystayaasha idaacadda kulmiye mhm. wuxuu dhahay waa idin salaameeyey bahda kulmiye dhammaantiin waxaa idin leeyahay galab wanaagsan galab wanaagsan saaxiibanagana waxay ku bilaabanaysaa sheekada hadda ka hor ayaa gabar u tagtay dhakhtar iyadoo labadeeda dhigood ay gaduudan yihiin gadaalan ka ogaan doonaa <laughs> wax gaduudiyey <laughs> markaasuu dhakhtarkii weydiiyey sidee wax u jiraan gabadhii ayaa ku tiri dictore anigoo dharkayga feeraysanaya ayaa kii aan biyaha isku dhex arki jirnay hmm. isoo wacay <laughs> meeshii aan moobeelka dhigta saari lahaa hmm. feeradii ayaan dhigta ku qabtay waa khasaaro wan <laughs> dhakhtarkii ayaa su-aalka la weydiiyey oo dhigtaasi waanba gartaye hmm. dhabankaadina maxaa ku dhacay oo saan u gaduudiyey iyadii oo haa dhabankaadin maxaa ku dhac oo saan u gaduudiyey mm-hmm. gabadhii kulaha mm-hmm. doqonka haddana mar labaad ayuu isoo wacay <laughs> <laughs> mar labaadoo hadana sodhabay ku siisay marka labadii dhigood mm, iyo wixii dhan isla gaduuteen marka dhakhtarkii asaga yaabaya doqonkii kulaa mar labaad ayuu isoo dhaktarkii asaga yaabaya dadka qaar marka teleefonka ku hadlayaan waxaa laga yaabaa mhm. waxyaabo oo yani qofka niyadiisa inta badan ma joogta mogtaha mhm. inay sameeyaan waxyaaba fajaca ah marka qaar ah. tusaale adoo mobeylka ku hadlayay inaad eh, wax aadan rabinin inaad qaado adoo qaatay oo kale oo gacanta ku sida ama shey shey raadinay sidoo kale inaad gacanta ku heshdaa laga yaabamaanta dhantaa taleefka ku hadlaysid waa raadinay haddana gacantaaba ku haysataabo <laughs> markaas marka sheekadu xamaasad la kugu soceeka <laughs> xamaasad marka kugu socoto waay hadee haddii la yidhi xariiftan iska dhex arki jirnay biyaha iska dhex arki jirnaykaas inuu xamaasadaysan yahay warkiisa warka gabadha dhegihii ka gaduudiyey dhegeystaasi aada si wanaagsan hees waxaa soo qabanayaa oo ku luuqay maxamed b k maxamed b k oo ah. fanaan in badan eh, eh, masalax ruuxi jare ah, heestas waxaa la yidhaahdaa eh, waana raaligeliyaa balin aanan kala goin in qof ka waran aad dartiis dembi dusha u saaratay si aadana u kala tegin waa meesha ugu dambeeso aanu kala baxno xiriir loo ixtiraamo loo qadariyaan dhihi aad iyo aad aanu kala dhex baxno dhegeystayaasha iyo heesta b k galay axdiyo misana gabay nawayga go'an tahay way caasha qeliga kuu galay qof kula galay axdiyo misana gabay iyado wayga go'an tahay axdiyo misana gabay iyado wayga go'an tahay waa goof dhankeedu iyo bishmaha guudko iyo beengo lagu dadey iyo beengo lagu dadey iyaduna gumooye qalbigii isagooyo sakhmay noqon caashaqii ku yaadiyo waa goof dhankeedno iyo bishmaha guudkood iyo beengo lagu daday iyo beengo lagu daday weli weli kamaan helin waxaan guud ka saartaa eedaanan weli kelin waana raalli keliya balinaad balinaad kala jiran waxaa galay ee waaygu garan ka galgalo xaqiiqada jacaylkii gabbood falay ile waa gumaysiye waxaan ahay nin gacangalay wacdawal oogige bood fadlay ile waa gumaysiye waxaan ahay nin gacangalay wadaawal hoogige garna weli weliweli kamaan heli garna weli waana raali geliya balina lakala gooye karna weli weliweli kamaaneel waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waana raali geliyaa balinaan lakala gooye aad y aad mhm. wuxuu leeyahay mhm. waxaan guudka saartaa eedan weli gelin waana raali geliyaa mhm. bal la kala go-in dambi aad lahayd iska qaado aadan shuqulku lahayn adoo raali gelin uun isleh ah, si aan loo kalaginaad dusha saainuu qof tanaasulo oo eeda qaato si ay howsha u dhammaato tanaasulkana xiriirka waa wuxuu ku taagan yahay jaceylinaa eedda qaadato wixii markaas muran ho taagan oo mm. tiraado raalli ahaada anaa qaatay qaladkaas waxay meesha kusoo xiree mm-hmm hawshii ama doodii murankii xilligaas waa wuxuu uu ku taagan yahay waa in eed eed la qaato <laughs> ad eed ma qaadan lahayd hadda aadan lahayn mhm. <laughs> anoo eed leh aab eed dul saaramarka halaska dulqaata dhiilaa eed halasa saaraistaray mhm. barnaamijkan kale wanaagsan ayaana qaybiisii dhexe isla sii maraynaa dhegeystayaasheenana waan uga mahad celinaynaa qaabka ay barnaamijka uga qayb qaadanayaan sheekada xigta dhankeyga ayaan soo qabanaya mhm. sheekadan waxaa layidhi waa sheeko xigmad iyo xaraabo leh waxaa noo soo diray dhageysta la cabdinaasir wuxuu leey bahda galab wanaagsan waa salaam saaxib sidoo kale annagana ku salaameynaa sheekada marka waxaa lagu bilaabay duug ayaa wuxuu u dhacay islaam waayeel ah mhm. guri ay deganayd wuxuu arkay iyada oo soo jeedo wuxuuna ku yidhi maxaad la soo jeedaa xilligan ah, ah. <laughs> way garatay inuu tuug yahay waxay ku tiri wiilkaygiio waxaad u muuqataa qof wanaagsan oo duruuftu ay ku kaliftay waxaan ee dahab badan ayaan haystaa ee qaado laakiin intaadan bixin ka hor waxaan rabay riyo aan ku riyooday oo argagax leh mhm. inaad ii fasirtid haddaad taqaanid tuugii <laughs> wuxuu isyiri islaan doqon ah mhm. ayay u eg tahay belaan dhegeysta riyadeeda kadibna aan u fasiro <laughs> waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo webi biyo badan dhinaciisa socda kadibna waan simbiririxday yaniama luga ii baxday oo kale mhm. waxaana ku dhacay webiga waxaana idhi cabdiyow iga soo gaar cabdiyow iga soo gaar ee cod dheer ku celcelis cabdiyowdurgi wuxuu yidhi marka yuu ahaa cabdigaa aad u qaylinaysay eh isla markiiba waxaa qolka soo galay wiil ay dhashay oo cabdi la yiraahdo oo xoog badnaa wuxuuna bilaabay tuugi inuu garaaco <laughs> <laughs> eh, cabdiyowda ilan wiilkeedii uu canuusislaantii eh, ah. waayeelkeed waxay tiri marka bes intaasaa ku filan yuusan nagu dhimane iska daa wiilka markuu aad u garaaca <laughs> wuxuu dhahay marka si fiican i garaaca eh? anigaaba qaldanaa ma inaan riyo fasiraan u imid mise inaa waxado ku dhacday wuxuu dhahay marka eh, eh, daradasideyda ah. mase haa <laughs> naftarkiis inuu waxado u imaaday islaan jifto inuu u tago la mm. hadlo riyaalku ah. ii fasira eh. haye inuu dhaa maxaa ku kelifa tugwaaba la yaqaanaa inuu shaqadiisa aqooni waxaa ka ah in uu waxyaabaha qaar ay mashquuliyaan mhm. tusaale istaree adoo gaari wada mhm. oo shacab ay ku saaran yihiin dad mhm. rakaab ah haddii aad intu qof gadaale oo rakaabka kamida ah kula hadlo aa isku dayda inaa u jawaabto ama la muranto waxaad dhumaysa mas-uuliyadda gaariga awgaaigashilgalo ah, ah, eh, jidkaqofku mm. dhifato mm. len laba qalbi ma yeelan kartid mogtaa marka focuska inuu qofku saaro shaqada uu qabsanayay tuug ah, marka wuxuu isdhahay marka wuu fahmay xilli dambe marka la garaac dhahay hay garaaca iska dhaaf anaa shaqadeydii gabayy <laughs> anaa ogole anaa ogol dhahay waa moogtahay asaga qalday focuskii shaqada ay ku socotay sheeke heese badan ayay aheed waa tahay eh, botano markana waxaan ku noqonaynaa iyo kaalmaha suugaanta mhm adigii dhegeystayaasha waxaa idin soo qabanayaa hmm. fanaanka hanuuniye heestii ahayd bisha weli ma tobanbaa balantuna ma weliba <laughs> aad iyo aad dhegeysa haboon Thank you. iyagahab la moye boqoradi haweenka

Eh, ballantuna ma weliba lama gaarin miya xilligii ballanta waayahay ah. eh, saaxiibayaal barnaamijka galab wanaagsan ayaad dhegta ku haysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan fariimihii hadda sheekooyinka saaxiibadu weli fare kama qodno mhm. haye dhankaaga maxaad haysaa waa tahay sheekadan gacanteeda kusoo dhacday waxaa soo diray mid kamida ah dhegeystayaasha idaacadda kulmiye mhm wuxuuna ku bilaabay magaciisa oo la yiraahdo nuur maxamed xasan mm-hmm. wuxuu dhahay bahda galab wanaagsan iyo dhammaan bahda kulmiye mm-hmm. waa idin salaamay galab wanaagsan sheekadiisa ayuu wuxuu kusoo qaday sheeko gaaban oo aada u xiiso badan hadda ka hor nin kasoo baxay meel maqaayad ah mm-hmm. ayaa waxa uu ku leexday masaajid kadib waxa uu galay meeshii weysaqaadka biyo ayuuna kasoo cabay waana kasoo baxay weysadii masaajidkii ayuu safka hore ka fariistay kadib mm-hmm. jameecadii ayaa ku dhaheen mm-hmm. salaadana tuji mm-hmm. waana ka aqbalay ninkii inuu tujiyo jameecadii markii uu salaada ka baxay ayay jameecadii ku dhaheen maasha allah waa cod macaan tahay markaasuu ku dhahay mm. haddaan issoo diyaarin lahaa ayaa mm. kasii cod macaanaan lahaa <laughs> yani anoon imaam ahayn oonagusoo talagelin inaan masaajidka salaada ka bixiyo ayaa sidaan cod macaanahay laakiin haddaan gurigay uga soo bixi lahaa inaan salaada eh, bixiyo waa kasii diyaarsanaa laha leeyahay mararka qaar haddii lagu ammaano amaanta cusba iyo sokoraa ku daray <laughs> hadisaanaa tahay maanta waad <laughs> mhm. amse wax adi aa sameyjin aad samayso lagugu ammaano qalbigaaga laba jibaartidninkaa <laughs> hadda marka meeshii qof lagu ammaana lahaa ugu wanaagsanida lagu ammaanaymarka wa iscajibiya wuxuu dhada soo diyaar Eh, nuur eh. sida wanaagsan uu sheekadaasi noola wadaagay waayahay mhm. wakhti waa naga dhacay awgii isale mhm. farintaasaa u dambeysay sheekooyinkai dhegeystayaashu ay noo soo direen mhm. saaxiibada galab wanaagsan maxaa leedahay waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad barnaamijka uga qeyb qaadateen aad sheekooyin noola soo dirteen nooga soo dirteen mm-hmm. weliba mm-hmm. ani ibootaan waa galabta keliya aan ku tashano inaan wada qosli doono galabta ay dhegeystayaasha lahaayeen barnaamijka mm-hmm. anigana oon inta fariimaha ay noo soo direen aan akhri jirnay way ku mahadsan yihiin sida wanaagsan waa ka raaligelinayna intaan ka gaari weyna fariimahooda inaan afrino si fiican waqti kalea ka badanaa leenahay waa inoo talaadada dambe saaxiibada waxaa noga tagnaa kaalimahaas ogaaneed waxaan uga tegaynaa hees uu ku luuqeeyo muuse ismaaciil qalinle heestan waxaa la yidhaahdaa ubaxood laacay dawadii naftayhiidaay mm. haweentaanka aad iyo aad <laughs> barnaamijka bilowgiis inaa heystay ahayd gabagabadiis waagabagabadii ku heesamaya <laughs> hadda adig dhegeystayaasha codka wuunuu socday madaxa ruxiine eh, maaragtay inta badan waxyaabaha marka dadka ay xiiseynayaan waa loo tartiibiya lagama dhameeyo marka waa inin haynamaalin dambaa mabalada <laughs> waayahay <laughs> gudaanaysa odameysa barnaamijkeeni galab wanaagsan tani barnaamijkan kiisa kale intaynu ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo dawadii nafteeda ay haweentaan ka doortay sida dayaxaanuuray habadadan hilaaci waa qalki daruurta dilaacay dawadii nafteeda ay haweentaan ka doortay sida dayaxaanuuray habadadan hilaaci waa qalkii daruurtay kaa jeclaay eedhawaan ku diraaya degmadaan ku gaarhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana lagu tumiye darmantaan jeclaay eedhawaan ku diraaya degmadan ku gaadhsiin waa lagu dabaaldeegi durbana dardaarana ducaduuma noqotee dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxaa qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hoydaadoy mahungowdooda ali hadagani hoydaadoy mahungowdooda dagaali maayaan kuna doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraaraa adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro heli maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adigu waa ka daran yahay caanaha durduuru dabaalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrka dabarka la ogo dhex dabaalan doonta dabad baa lagu lisii doqonyaa lagugu odhan dudmayaa laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada luqoye haddaganay hooydaadoy amahungowdooda adaganay hoydaadoy mahungowdo dacado degalada dushood iyo degmadaadu yara bixi duudadaad mar soo mari dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaali degalada dushoodiyo duladkaadu yara bixi dudhagaad mar soomariye dhulka daawandoonta wanta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dafku soo yidhaahde waa inaad ka duruubta aya laysku keendirin nacabiyona kala dilin kuwa daf ku soo yidhaahde waa inaad ka duruubta ayalayskukendirina cabyona waxaa iga dardaaranaa ducadu dhalaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee galaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoy hadaganey hoydaadoy amahungowdooda hadaganey hoydaadoy